alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa khaatami alambiyaai wlmursaliin wacalaa aalihi waaswaajihi waasxaabihi waaswaajihi aahiraati ummahaati lmuuminiin waslama tasliima kaiira ama bacdu allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wazidna cilma walxamdu lilaahi calaa kulli xaal qisadii oo suuratu yuusuf baynu ka bilaabaynaa qisadii nebi yuusuf aayadda koob iyo sagaashan waxay qisadii noogu joogtay iyada oo nebi yuusuf uu isu sheegay walaalihii isla markaana uu qirtay oo uu caddeeyey isagoo aan waxba ku tiiqtiiqsanaynin fadliga ilaahay uu siiyey isaga iyo walaalkii sababta uu ku mutaystayna ay ahayd isagoo ilaahay ka tala qaatay oo noqday addoondhaba maadaama uu laba arrimoodoo dadka ku adag yeelay sabirka iyo taqwada alla cabsiga waa waxyaabaha qisada amaradeeda ah ee laga qaadanayo ayay ka mid tahay jidka dheer ama adag ee addoomaha horyaala waxyaabaha laga gudbi kara inuu ka mid yahay altaqwa waasabr qaaluu markaa waxay idhaahdeen ilmo yacquub tallaahi ilaahay baanu ku dhaaranaye laqad aaharaka allaahu calayna ilaahay baa naga kaa fadilay oo naga kaa doortay wa in kunna la khaati'iin annaguna kuwa gafsan baanu noqonnay qaala markaa nebi yuusuf waxau ihi laa tahriiba canaani calaykum dushiinna may ahaanin waxba idin canaanan maayo alyowma maanta yakfiru allaahu lakum ilaahay haydin dembi dhaafo wa huwa arxamu raaximiin kuwa naxariistana ilaahay isagaa ugu naxariis badan way qirteenoo waxay idhaahdeen dad iskuma jiro ee maanta adiga walaalkaa oo isku bahtihiin oo kaa yari dheeraad baa leedihiin ilaahay baana dheeraadkaa idin siiyey waxaanay dheeraadkaa ku heleen sabirka ay sabreen iyo taqwadooda iyo daacadnimadooda sirmaqabe alla u sahana bay yidhahdeen soomaalidu qofku hadduu iska daacad yahay wax fara badan oo loo maleegayo ayaa kala dhacaya wadad badan oo loo qodayo ayaa ilaahay uu awdaya waxa makriga iyo shirqoolka la ydhaahdana ilaahay baa wuxuu uhi walaa yaxiiqu lmakru sayi'u ilaa biahlih shirqoolka foosha xumi ehelkiisa unbukadaa ama ehelkiisuu koobaa oo dhibaatada iyo kadeedka u badan ehel ciddaa shirqoolka samaysay buu warankaasi kusoo noqonaya laqad aataraka allaahu calayna waxay qirteen inay gefsanaayeen wain kunaa la khaai'iin alkiisa alkaa hortiisa ka caddeeyeen inay ku gafeen wix alla wixii fal ay sameeyeen iyo wixii been ay sheegeen iyo waxay yuusuf iyo odayga iyo walaalkiiba u geysteen intaa way ka garaaceen maqaaladaas qiimaha badan buu yidhi ee uu ka muuqanayo cafisku sidaaynu xoraba usoo tilmaamayna xalayto saddex arrimood oo cajaa'iba ayuu lahaa oo la xidhiidha un cifada dhowrsoonaanta waa cifatun fil fi lfarji wacifatun fi lisaani wacifatun fi lqalb waxa uu noqday nebigaasi mid cawradiisu dhowrsoontoo sina ka dhowrsoon mid carabkiisuna dhowrsoon yahay mid calooshiisa iyo qalbigiisuna uu ka dhowrsoon yahay walaalihii sidaasoo kale cafisna uu raaciyey marka cafiskiiyo cifadu waa laba arrimood oo aad iyo aad u qiimo badan qofku inuu dadkana ka dulqaato dembigana uu iska ilaaliyo afiya iyo ib iyo uurba laa tahriiba calaykum alyowm culamaau taariikh qaarkood waxa ay xusaan inuu nebi maxamed tolkii maqaaladaa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maka way ka eryeen nebi maxamed sidaynu ogsoonnahay gaaladu isagiiyo abuubakar waxay ka qaxeen iyagoo dhukusaya goor habeennimo ah laakiin nebigu siddeed sano markuu ka maqnaa calayhi salaatu wasalaam isagoo calanka taagaya ayuu soo galay sideed kuna askari wata waxalla wixii kacbada hareeraheeda ku obrshaynaya ama ku warwareegaya daalimiinta ahaa ayuu soo ururiyu gacanta ku dhigay dabcan mar haddii gaalna gacanta lagu dhigo dagaal iyadoo lagu jiro waa addoon dee maxay idinla tahay buu yidhi marka maanta ila sidaa igu erideen ee diin ilaahay iyo dad wanaagsan oo saalixiina saa uga takhallusteen waa garanaysaane maxaa iga filaysaa wallaahi waxaanu kaa filaynaa bay dhaa inaa wanaagsan arrin kale nooma yaale macnaheedu waxa weeya annagu waxba lamaanaan hadhine aduun baanu hoostaada taaganoo cafiskaa sugayna erayaduu yidhi bay ka mid ahayd idhabuu faantum ulaqaa waan idin xoreeya ka dhaqaajiya taariikhda qaarkeed waxay ku daraysaa inuu eraygan yuusuf isticmaalay laa tadriiba calaykum alyawma yakfir allaahu lakum waxba idin canaanan maaya maantee safxad iyo xaashi cusub baa la bilaabayaae allah idiin dhaaf saasaa maaragtay qiimaha iyo wanaagga uu ku jiraa dadkuna ay ku wada socon karaan oo qofku isaga oo xaq uleh wixii lagu sameeyo wax la eg inuu goosto ama qaato oo uu xaqtaa u leeyahoo ay cadaaladii tahay ayaa haddana waxa ka sii horeeya oo ka wanaagsan ixsaanka iyo samafalka ilaahay baa waxa uu isdaba labada arrimoodba ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaan cadaaladana ilaahay dadka wuu faray qofkuinuu wixiisa qaato ixsaankana waa lagu faray ixsaankaasaana sii qiimo badan dadkuna haddii qof waliba wixiisa uu doono waa laga yaabaa in walaaltinimadii iyo saamaxaaddii iyo subagii iyo dabacsanaantii ay meesha ka baxaan sidaasibaa markaa weliba uu u duceeyo waxa uu idhi ilaahay idin dhaaf kii naxariis badan weeye dembidhaaf iyo naxariis baabuu ilaahay weydiiyeyba marka dad la doonaya in la daweeyo la isku soo ururiyana waxa had iyo jeer ay ku habboon tahay in saamaxaada loo badiyo saamaxaad ilaahay baa wuxuu uhi wasulxu khayrun wa uxdirat il anfusu shux sulxa ayaa khayr badan oo wuxuu ka khayr badan yahay wixii cadliga qofku ku qaadanaya inuu wax ka tanaasulaabaa khayr badan waayo nafta bani aadamka waxaa lagu soo xaadiriyey oo ku urursan oo ku badan bakhaylnimada uxdirat ilanfus ashuux saa daraaddeed aayaddu marka ay khayryada sheegaysa inuu khayr badan yahay sulux wuxuu ka khayr badan yahay cadaaladii oo cadaaladoo ah qofku wixiisii inuu qaato suluxuna waxa weeye wixiisii bar inuu ka tago waaya waa ka soo gudubnay arrinkii markaa waa la ysla garta inay isku dhan ka soo jeedaan dowrkii uu matalaya ahaa dowrulcasiis inuu yahay soo dhaaf maanto nin walaalkooda oo meeshanna ka madax ayuu noqday waxaa markaa la isu diyaariyey in la gala daaweyntii boogihii dadka soo kala dhexmaray in dib loo dhayo siyaabo kala duwan odaygiina laga soo bilaabo kolkii intan dhexdooda cafiskii u dhammaaday odaygii in laga soo bilaabo nebiyullaahi yacquub calayhi salaam nabi yuusuf wuxuu idhi isagoo walaalihii la hadlaya idhabuu biqamiisi haada qamiiskaygan qaada fa alquuhu waxa aa ku tuurtaan calaa wajhi abi aabbahay wejigiisa sidaa uga tuura ya'ti basiiraa wuxuu iman doonaa isagoo wax arkaya wa'tuunii ii yimaada ama ii keena biahlikum ii yimaada biahlikum maca ahlikum idinkoo reerihiinni wata ajmaciina idinka oo wada dhan walammaa fasalat ilciiru kolkuu safarkii dhaqaajiyey qaala abuuhum aabbahood nebi yacquub wuxuu yidhi isagoo shaam joogabaa wuxuu yidhi innii la ajidu anigu waxaan helayaa riixa yuusuf nebi yuusuf urtiisii lowlaa an tufanniduun haddii aydaan asaasaqiga soo qaadaynin qof asaasaqayna la sadaqtumuunii waydin i rumaysan lahaydeen qaaluu waxay idhaahdeen kuwii yaryaraa ee meesha joogay tallaahi ilaahay baanu ku dhaarannay innaka adigu la fii dalaalika alqadiim baadidaadii hore umbaad weli sii wadaa halowgii hore iyo yuusuf sheegsheegii uunbaad sii wadaawaa daaweyn iyo dhaymo ilaahay uu faray nebi yuusuf inuu ku daaweeyo aabbihii ambiyaduna sidoodaba waxay iska leeyihiin mucjizaad layaab badan oo khawaariqul caadaada oo caadada macnaha ku adag oo wax caadi ahayn mucjisaadkaasi siyaabo kala duwan ayaa ambiyada loo siiyey laakiin midhka iskaga mid yihiin waxa weeye inay awooddii ilaahay oo rasuulkaa ilaahay ugu deeqaynayta wuxuu ihi qaada ilma yacquuba walaalahayw qaada qamiiskan qamiiska kan dheere toobka ana waa la idhaahdaa shaarhkana waa la idhaahdaa shaygii uu gashanaa wey qabiiskaa qaada oo waxa u geysaan yacquub weliba halkaa kaga bilaabaysaan waa in isagoo sidaa u duuduubana wadaan un wejiga kaga dhufataan waxaa ka faa'iide ah isagoo indhaqaba ayuu iman doonaa indhaha ayaa u bixi doona intii uu indhabeelay kadib ilan indhuhu inay caddaadeen horeynu usoo aragnay wabyadat caynaahu min alxusni fa huwa kadiin il caddaatay oo dee madowgii ka bacay waa il bururtay weeye taasuu sheegay waa mucjiso uun macnaha in marka khamiiskaa lagu taabto indhuha ay u bixi doonaan dee weli lama gaadhinba weli lama tijaabininba laakiin ilahay baa usii sheegay subxaana wa tacaala mucjisadaasoo kaleu lahaa rasuulkuna sala allahu caleyh wasalam nabiyuna maxamed ibnu cabdillaah asaadiqu lmasduuq maalin maalmaha ka midaba isaga oo meeshii khaybar la odhan jiray la weeraro la weeraro dagaalkii adkaadayba baa waxau idhi waar calimee wuxuu idhi waxaan u dhiibayaa calanka nin ilaahay iyo rasuulkuba ay jecel yihiin isaguna ilaahay iyo rasuulkaba jecel meeshana xoreeya waa arrin weyn meesha la mari waaya ina ilaahay ku xoreeyo sababtiisa nin waliba uu jeclaaday madaxtinimada maalintaa laakiin wuxuu idhi markii dambe calimee waxaa la yidhi cali indhuhu ka bukaayoo wuu bakooraysan yahay dirganba maayo macal bakooradiisa u yeedha buui iska bakooraysnaade haddii loo yeedhayna nebigu indhaha ayuu kaga tufay candhuuftiisii shariifka ahaydee barakaysnayd cali markaasuu kala qaaday markuu doroobiska ugu dhibciyey cajaa'ibka leh ayuu indhaha si wanaagsan u kala qaaday iyada oo aad moodo inaanu saxarna kaga dhicinba waa kii farxeel ahaa nimankan miyaan ku wadaaun ilaa intay nooceenno kale noqonayaan maya horta wad buudo xagga hanuunka ka bilow laa yahdi allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam xadiidkay ku jirta wey almuhim mucjisooyinka nebigu dee way badnaayna taasaa ka mid ahay nebi yuusufna waa tiyo kale tiyo kale weeye sidaasibaa markaa reerkii soo buu buui marka odaygii iyo islaantii iyo kuwa idinku sii dhasheen ile muddo dheeroo dhowr iyo labaatan sana ah sodomeeyo sanay ku dhowaatay muddadii marka waa in dadkani tarmeen lama yacquubay tarmeen markaa reerkana bal soo rara buui meeshan lagu abaaraystay iyo baadiyahan iyo dhulkan qarfada iyo saxraaga ka keena oo waxaa keentaan masar waayahay waad fiican tahay sidii baa lagu kala ababaxay qamiiskiina qaade markay masar ka dhaqaaqeen shaamna kusii socdaan ase aanay dee masarba ka kasoo bilaabeenun socodka ayaa mucjiso kale ilaahay siiyey nebi yacquub halkaasii jooga wuxuu la hadlay kuwii meesha la joogay ee awowga u ahaa ilaa kuwii kale waa wada maqan yini yuusuf iyo kii ka yaraa iyo kii ka weyna horey usii joogeen sagaalkii kalena waa kuwii iyaguna dee awrta kaxaystee raashin doone ka daba tegay marka dadkan uu la hadlayaa waa noocii yaryaraa ee kuwani ay sii dhaleen kuwiibaa waxa ihi walamaa fasalat ilciir qaala abuuhum inii la ajidu riixa yuusuf yuusuf urtiisiibaa hayaa yuusufku wuxuu ahaa mid ceel lagu riday waa mid lagu sheegay inuu bahal cunay warkiisa dib loo maqal yaryarkani waaba laga yaabaaba inay dhasheenba dee dabadiibaabay dhasheen yuusuf baa qisadiisa marun ay maqleen marka yuusuf baan urtiisii dareenaya haddii aydaan asaasiqi ku xukminayna waa ay rumaysan lahayd lowlaa an tufaniduun fanadku waxa weeyaan marka uu qofku dee gaboobe ee asaasaqe isku daato marka haddaydaan iga soo qaadaynin in hadalkiisu uu dee kharaab yahay oo asaasaqa oo aydaan lahayn odaygu u asaasaqay wallaahi way rumaysan lahayde marka iyaduna waa arrin kaleoo mucjiso uunu a ah nebiga ah waa horumar ilaahay u siiyey oo ilaa maanta oo adduunyadu ay ku faanayso hore mar kale noocnooca inay gaadhay aan weli la gaadhin macnaha il dheer waynu aragnaa dheg oo meel dheer wax laga arkayo oo adduunyada dee satellitku meesha u hayo kasoo gudbinaya muuqaalka oo tiifiyada laga eegayo dheg dheerna waynu aragnao dee telefoonka meel shishe laga dhegaysanayo laakiin weli san dheer lama hayo weli halkaa lama gaadhin baan filayaa san dheeroo meel shishe isaguna wax ka urinaya lama hayo sidaas markaa ay awliyada ilaahay haddii ay yihiin ambiye iyo hadday yihiin saalixiinba waxay leeyihin mucjizaad iyo karaamaad marka tani waa mucjisaad maadaamuu yahay rasuul ilaahay waxaa la mid ahaa mucjisadii nebi ismaaciil ilaahay uu siiyey sida xadiidka saxiixulbukhaari ku sugan uu tilmaamayo nebi ismaaciil nebi ibraahim wuxuu dhigay kacbada agteeda isagoo yar oo xoolka ku jira wuu ka tegayoo wakhtiguu soo noqday wuxuu noqday isagoo xaas leh oo ugaar tegay xaaskiisiibuu nebi ibraahim la hadlay almuhim qisadu way dheerayde fariin buu xaaskii u faray wuu iska tegay ismay aragba markaa hore ismaaciil markii uu ugaarsigii iyo hawshii uu soo fulinaya arsaaqadii uu doonay kolkuu ka soo noqday gabadhiibuu la hadloo wuxuu idhi kaanamaa wajada shay-an isagoo wax uriye oo kale ayuu idhi maanta miya cidi kuu timid haayo oday wanaagsanoo haybad loo qurux badanoo caynkaas iyo caynka wayga sheekaysay almuhim waxaynu uga jeednaa wuu dareemay isaguna nebi ibraahim oo aabbihii inuu halkan yimid buu uriyey waaya horumarkaasaa marka ay leeyihiin oo awoodda ilaahay subxaana wa tacaala dadka wanaagsan inii la ajidu riixa yuusuf lowlaa an tufaniduun yaryarkii maxay yidhahdeen kolkaa kelmadde adagoo aan waalidka u qalmin ayay arkeenoo ka dhawaajiyeen awrka horena awrka dambena ka hore socodkiisuu leeyahay aabbayaashood baa laga yaabaa da inay ararkeen iyagoo aabbahood si ugu adagoo iyana kelmad adag bay ka dhawaajiyeen qaaluu tallaahi innaka la fii dalaalika alqadiim baadidaadii horunbaad weli wadaa horaad u ambatay ood yuusuf hadal hayn jirta weli kii unbaad ku celcelinaysa marka waalidku waxa uu mudan yahay ixtiraam ixtiraamkana halka ugu horaysa waa kalaamka iyo hadalka oo afku hadduu xumaado gacan iyo urba way xumaadaan sidaa daraaddeed ayaa ilaahay uhi walaa taqul lahumaa uffin walaa taqul lahumaa uffin uf ha ku odhan macnaha uf waxay ka turjumaysaa uun in aad karaahiyaysanaysa kelmad kasta oo u ka naxa ha ku odhanoo karaaha macnaha waalidku diido waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sahiira u ducee oo ilaahay say ii barbaarinayeen naxariis bay barbaarintaasi ka turjumaysee ilaahay u naxariisa saa u ducee waaya shaam waa laga soo ambabaxay masar waa laga yimi waxay yimaadeen yacquub bay u yimaadeen iyagii badan oo yuusuf mooyaane tobankoodii kaleba maraya ama yarkii ha soo raaca ama ha kaba hadhee maanta dee la iskarayo hadduu doono waanu soo raaci karaa hadduu doono waanu ka hadhi karaa laakiin aayadda waxay tilmaantay inay soo wada ambabaxeen sida ka muuqanaysa inuu hadhay halkan lama sheegin falamma an jaaa markii uu yimi albashiiru kii u bushaaraynaya yacquub alqaahu qamiiskii wuxuu ku tuuray calaa wajhihi yacquub wejigiisa fartadda basiiran wuxuu isu rogay inuu indhaqabo qaala markaa yacquub baa yidhi alama qul lakum war miyaanan idinku odhanin namadanow innii aclamu min allah anigu ilaahay xaggiisa waxaan ka ogahay maa laa taclamuun waxaydaan ogayn warkii ma haysaan maanta qaaluu waxay idhaahdeen yaa abaanaa istakfir lana aabbahayow ilaahay dembidhaaf noo weydii dunuubanaa inuu naga dhaafo noo weydii innaa kunnaa khaati'iin waxaanu ahayn kuwa gefsan qaala markaa waxa uu idhi sawfa astakfiru lakum rabbii hadhow baan ilaahayga dembidhaaf idiin weydiin doonaa innahu ilaahay huwa alghafuuru raxiim kii dembiga dhaafo weeye ee naxariista badan markaa kama quusanayne hadhow baan ilaahay naxariis idiin weydiin doonaa way gaadheenoo mid gaar ah ayaa magacan la baxay bashiira kii bushaaraynaydaa qamiiskii qaado odayga wejigiisiibuu ku dhuftay kolkaasuu dabeedna sidii yuusuf uu filayay ee ilaahay ogeysiiyey indhihiisii u soo noqdee isaguna waxa uu xusuusiyey kelmaddii uu hore u yidhi waarinamadii wada baadi doona inuu ilaahay dhammaantoodii wada keeno saddexdiiba ayaan rajaynayaa ilaahay xaggiisa waxaan ka ogay waxaydaan ogeyn garawshiyihii yuusuf ay kula dhaqmeen oo kale ayaa aabbahood yacquubna kula dhaqmeenoo waxay idhahdeen aabba ilaahay dembidhaaf noo weydii waa gafnaye isaguna waa ka aqbalay waa ururiyey boogtiibuu isna dhayayaa cafis buu isna dhankiisa ka fidiyey waa u dulqaatay saa daraaddeed buuhi isugu haddaba adhow baan ilahay dembidhaaf weydiina marka halkaa waxaa laga faa'iideeyey bashiirkaasi waa kii culimmada tafsiir qaarkood baa waxay tilmaameen inkastoo naska ku sugnayn rubama waxaa laga yaabaa ninkaa yidhi anaa u bushaaraynaya odayga inuu ahaa kii ka naxiyey kii markii hore qamiiskii oo dhiig low geeyey ee ku dhuftay odayga inuu yidhi maantana waryaadhaheen aranintii ku safeeye <laughs> bal ii dhiida ilaa way dhacdaa taasoo kale oo ninka gacan dhib badan geystay gacan wanaagsan inuu geysto ninkii la odhan jiray waxsh ee dilay xamsa nebi maxamed adeerkii calayhi salaatu wasalaam waliba sabab noqda in beerkiisii la taabto la cuno wax la yeeleeyo waxa war si kale kaga bogsan maayo arrintaa xun aan gacanta la galaiyo shaabadaa xuna igu taalle igu daaya ninkaa gaalka ah ee musaylimatulkadaab laydha ninkii nebinimada sheegtay ee carabtii bariga lago islaamku khadiyaan ka joogsaday ee tobanaanka kun ku dhinteena muslimiinta ah ninkiibuu ku quustay markii dambe markaasuuhi baltaanata ah horta ha loo dhiga buui tilka bitilka <clears throat> marka waa iska suuragal baylen bashiirkaas magaciisa si gaara ilaahay u xusay inaad qof ka farxisaana dee waxay leedahay qiimaheeda gaarka ah qof inaad ka nixisaana muslima dhibkeeda ayay leedahay sidaa daraaddeed ayaynu suuratu tawba kusoo maraynay kacbu bnu maalik asxaabigii la odhan jiray radia allaahu canhu wa ardaa markii ilaahay uu ka toobad aqbalay qur-aanku uu soo degay asxaabtu waxay u tartameen inay u kala bushaareeyaanoo keebaa ugu dheeraynaya xagga bushaarada marka waa kii nin faras eriyey ee idhi aan ka gaadhsiiya kacab kulaylka haystay baan ogaaye in warankii ku taagnaa si dhaqsaa uga go anaa ugu hor bushaaraynaya mid kale arkay inaanu faraskaa gaadhayninoo udu min al tuur dheer buu fulayoo halkan ahoo markaasuu nin cod weyn buu ahaayo kacabow ilaahay wuu kaa toobad aqbalo qur-aan baa soo degay ku bushaarayso dabeedna codkiibaa faraskii ka dheereeyey alaabtii uu bixinayay ee markaa bushaarada uu kaga abaalmarinayay waxaa helay ninkii codka dheeraaday ee maaragta u hormaqlay codkiisa saa daraaddeed baa bushaaradu waxa ay iska leedahay qiimaheeda ayay iska leedahay qofka muslimka bushaaradiisu farxaddaasay leedahay naxdintiisuna musiibadeeday leedahay waayahay fartada basiiran ilaahay baa indhaha u soo celiyay subxaana wa tacaala nusuustu in fara badan bay tilmaamaysaa qof indhabeelay ama dhegabeelay ama afbeelay in e, nebi ka mida ambiyada ilaahay mucjiso la siiyey daraaddeed loogu soo celiyey yubri'u alakmaha waalabrash waa nebi ciisu ahaa waxa ilaahay uu e, sababtiisa ku bogsiinayay mid indhala iyo mid dhegala iyo mid afla intaba sidoo kale dee qof naftu ka baxdayna waa lagu soo celiyaa ilaahay baa ku soo celiya mucjise iyadoo u ah eh, ambiyada iyo rususha ilaahay fartada basiira waxaynu halkaa ka arkaynaa oo kaleynu ka faa'idaysanaynaa qofku ciddii aqoon leh ama ka weyn inuu ku ixtiraamo aqoontiisa iyo da oo aanu deedifaynin wax uu la dheeryahay waayo kelmaddii ay dhagaysan waayeen ee ahayd innii aclamu maa laa taclamuun waa taa maanta soo baxday uu isaguna u sheegaya alam aqul lakum innii aclamu min allahi maa laa taclamuun war ilaahay xaggiisa waxaydaan ogayn baan ka ogah asxaabtu taa iyagoo aaminsan markuu nebi maxamed yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam arrinkaa iyo arrinkaa iyo arrinkaa ka warrama waxay odhan jireen allaahu wa rasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisaa garanaya yaa mucaad atadrii maa xaqu llaahi cala alcibaad wamaa xaqu lcibaadi cala allah waar mucaad oo ma garanaysa xaqa ilaahay uu ku leeyahy addoommaha buu nebigu su'aalay asxaabigaah iyo xaqa addoomuhu ilaahay ay ku leeyihin kolkaasuu ihi ilaahaiyo rasuulkiisaa garanay marka aadaabta asxaabta ayahay waxaynu ka faa'idaysanaynaa waxyaabaha lagu tawasulayo ee ama tawasulka mashruuca ah ee shareecaddu ay ogoshahay waxaa ka mida ah ducaau saalixiin dadka waa wanaagsan ducadooda in ilaahay loogu dhawaado oo qof saalixa oo wanaagsan aad tidhaahdo ilaahay ii bari oo i ducee istakfir lahum aw laa tastaqfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allaahu lahum ama ilaahay dembi dhaaf u weydii ama ha u weydiini munaafiqiinta tawasulkaa ducadaada ay ku tawasuleen la aqbali maayo kol hadduu munaafiq yahay nebi maxamed laakiin qofka mu'minka hadduu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay istikfaar u weydiiye waa loo aqbalay sidaasoo kale isaguna asxaabigii la odhanaya cumar bin khaaab oo sii tegaya cumrada ayaa wuxuu lahaa walaalkayow hanaga ilaawin ducadaada ducadaada hanaga ilaawine ilaahay noo soo bari ilaahay baa nugu dhowaanaynaa ducadaade sidoo kale markii nebi maxamed uu dhintay calayhi salaatu wasalaam cumar binu khaaab sanadee abaare ay dhacdo cumarna ummadda madax buu ahaa abaar adag baa dhacday kolkaasaa istisqaabaa la doonayo ilaahay in la weydiisto roob nebi maxamed adeerkii oo cabaas ibni cabdilmualib la odhan jiray cumar baa u yeedhay wuxuu idhi cabaasow berigii hore ilaahay baa roobka waxaa noo weydiin jiray nebi maxamed oo waa geeriyoodo iminka waa maqan yahay dee adiga adeerkiiahe dee ducee oo maaragtay ilaahay roob inoo weydii markaa qofku kol hadduu nool yahay aanu dhiman saalixna uu yahay ilaahay noo bari waa la odhan karaa midhkaas waa yacquub inamadiisii baa la hadlayoo waxay leeyiin sidaa sharcigaa igu bannaanayd unbay sharcigeennana ugu bannaantay sawfa astaqfiru lakum ah, istakfir lanaa dunuubana ilaahay inuu dembigayga naga dhaafinoo weydi qur-aankuna wuxuu ka warramay malaa'igtu inay ilaahay dembi dhaaf u weydiinayaan dadka mu'miniinta ah ilaahay bay dembidhaaf weydiinayaanl ilaahay oo muminiintaa ka dhaaf dembiga waxaa taa la mida camalkaaga saalixa ah camalada aada hubtay inay hagaagsan yihiin ilaahay baa huba laakiin macnaa adigu rajadaadu ay aada ugu weynta ee aad qabatay ilaahay oo camalkaa barakadiisa iyo shaygaa fiican aan qabtay barakadiisa iyo fadligiisa waxigusi wakhtigan goormuu ahaa uu yidhi mae waxaa kaleaynu ka faa'idaysanaynaa qofku marka uu toobad keenayo shuruudaha toobadda marar badan baynu soo xusneen waxaa ka mid ah inuu dembiga qirto abuu'u laka bidembi ilaaha waxaan kuu qiranayaa buu nabi maxamed dembigayga isagoo ummadda tarbiyaynaya rasuulku sala allahu caleyh wasalam innaa kunnaa khaatiin markay yuusuf la hadlayaenna saasay dha markay yacquub la hadlayaanna saasay leey marka qofku inuu garawshiiyo bixiyu garaabo ilaahayna waa kaaga dhaafayaa wixii aad ka gashay ummadduna way kaaga dhaafaysa hadduu laakiin qofku soo ligan yahay uu soo taagan yahay xumaantii ku adag yahay oonu tanaasulinba maxaa laga dhaafiba waa goormo wakhtigan uu yidhi ilaahay baan dembi dhaaf idiin weydiin doonaa tolo miyuu xanaaqay tolo kala bakhaylay maya waxa laga yaabaa wakhtiyada fadliga badan inuu la sugayo inamadiisa inuu ilaahay dembidhaaf u weydiiyo sida uu cabdilaahi bn mascuud mufasirkaa weyne waxa uu leeyahay wakhtigan yacquub inamadiisa uu yidhi bal isuga ha dhow baan ilaahay dembi dhaaf idiin weydiin doonaaye waxa waxau ahaa waqti saxar habeenkii saddex meeloodoo meel labada wixii ka dambeeya ilaa waaga uluka ah athuluu leyl alakhiir oo ducada la aqbalo sida axaadiidta saxiixa ku sugan iyo qur-aankaba wakhtigaas ahayd goortuu la sugay inahu huwa alqafuur raxiim waxa markaa arrintii ay ku gabagabowday in la ysku afkartay in la guuro oo laga guuro dhulkan baadiha iyo shaam masar iyo loo guuro meeshii uu madaxda ka ahaa nebi yuusuf calayhi salaam yuusuf bay u guureen haddaba falamaa dakhaluu calaa yuusuf kolkay reer yacquub yuusuf u galeen aawaa ilayhi abaway waxa uu soo dhoweeyey labadiisii aabbo aabbihii iyo hooyadii halkan iisoo fadhiista buui wa qaala waxa uu yidhi udkhuluu misr magaaladan masar soo gala in shaa allah aaminiin idinkoo maanta xasiloonoo khoof ilaahay idinka dulqaaday wa rafaca abawayhi cala alcarsh labadiisii aabba sariirtuu soo saaray sariirtii boqorku ku fadhiyey wa kharuu lahu sujadaa waxay u dhaceen inay u sujuudaan wuxoodii o dham waa u wada sujuudaen wa qaala markaa yuusuf baa wuxuu idhi yaa abati aabbahayow haadaa kani ficilkan iminku ta'wiilu ru'yaay manaamkaygii cabirkiisii waa kan min qablu horay manaamkii aan u arkay wa kaa ah iminka isku hagaagay qad jacalahaa rabbii ilaahaygii wuxuu ka dhigay xaqan isagoo xaqa baynu indhaha saaran waqad axsana bii ilaahay wuu ii wanaag sameeyey aabbo id akhrajanii min asijni soo saaray wajaa bikum min albadw idinkana baadiyihii uu idinka keenay iyo miyigii min bacdi an nasaqa shaydaan intuu shaydaanku fasahaadiye kadib baynii wa bayna ikhwatii anigiiyo walaalahay intuu dhexdayada shaydaan ka adeegay kadib kala degno kala nasanay inna rabbii latiif ilaahaygu waa naxariis badan yahay limaa yashaa ay liman yashaa ciduu doono innahu huwa alcaliimu alxakiim ilaahay isagaa cilmi iyo xikmad labadaba iska leh waa kaa cilmigiisii iyo xikmadiisiiba aynu aynay subxaana saas arrinkiibuu ku gebagaboobayoo masar ayay soo galeen iyagii soo guurayo dad yaryar iyo dad waaweynba soo gunta ka soo ruqay dad iskuma jiree aabbihii iyo hooyadii ayuu si gaara u soo dhoweeyey kolkii ay tobankood u yimaadeen koob iyo tobankood u yimaadeenba siduu walaalkii u soo dhoweeyey leanna u qolyahan dee badan bay wada joogeenay ka noqnoqonayeenoo iskuma cusba laakiin odaygiiyo islaantii oo dee ixtiraam dheeraadana ka mudan in badanna rafaaday isaga daraadii rafaaday <clears throat> waalidkiina ayuu soo dhaweeyey maqaaladiisu waxa wey dkhuluu misra insha allahu aaminiin masar soo gala idinkoo aamina labadiisii aabba uu soo dhowayntiisii waxay ahayd inuu sariirta saaray uu fuushan yahay isaga labadii waalid iyo tobankii koob iyo tobankoodiiba way u sujuudeen wakaa manaamka tafsiirkiisii buui mahadaqii ilaahay buu bilaabay marka ilaahay baa mahadda idinkana idin soo ururiyey ana soo saaray xabsigii shaydaankii naga dhex saaray nicmadiisana inagu kulansiiyey naxariisa la dheh waa kaa halkaasa arrinkii uu ku soo afjarmay marka waxaynu ka faa'idaysanaynaa halkaa weli ixtiraamkii waalidka waalidka ixtiraamkiisi inuu maaragtay meesha yaallo ayaynu halkaa ka arkayna qofba qofku ka wanaagsan yabu waalidkiisa uga ixtiraam badan yahay xayan wa mayitan markuu dhintay iyo markuu nool yahayba waayo marka uu dhintay intuu dhintay waalidku ayaa loo samafali karaa oo ay ka mid ugu muhiimsan tahay ducada saa ilaahaybaa inoo laqimayo waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sahiiraa in badan baad qur-aanka ku arkaysaa rabbi ikfir lii waliwaaliday anishkur lii waliwaalidayk markaa ducadaasi aad bay muhiim u tahy aw waladun saalixun yadcuu lahu waa waxyaabaha u soconaya ee aan ka kala go-ayn maxay ku yeelaysaa maxaa culaysay kugu haysa inaad u ducayso waalidkii wakhti kastoo fursada ay jirto ama adigu aad ducaysanaysada laakiin waxaynu odhan karnaa qofkii diinlunbaa duca haleela qofkii diin leh ayaa duca haleelaya ka dawdarka ahi dee wadaa mise u duceeyaa qofkani aan diin hayninoo cibaado haynin goor buu duca halay la yaaba waaba laga yaabaa inaanu sanado dhanba ashahaadaninbe ashahaadaba ashahaada waxaad ku haleelaysaa markaad salaadii tukanayso shan jeer baad maalintii iyo habeenkiiba ashahaadanaysa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna cabduhu warasuulu waxay ku jirtaa de haddii wax kaa dhaceenoo gaalnima sabab odalkaasaad ku islaamaysa haddii laakiin qofku aanu ilaahay foodaba udhigin waaba laga yaabaaba inaanu shahaado goorma dabeedna gaalnimo mid kale dulbaxda mid kale dulbaxda marka taasi waxa weeyaan diinta allahayna waafajiyaha inagu haynagu dadka in diin lagula dadaalo iyo ubadka inaanad odhan inuu aqoonun bal ha yeesho oo horta wax lagu cuncunay iyo inuu wax aada qoro iyo inuu wax weyn hela iyo shaqo wanaagsan si u hela uun dabeedna sekandariga ka saaro jaamacadda ka saaro b h d da ka saaro haddana halkaa shaqo u raadiyo saasuuno goordhow wuxuu gaadhayaa meel aanu soo noqon karaynin oo uu ka xishoonayo inuu faatixada iyo qulhuwallaha bartaba ilaa waa kan taygashada iskiijiye ninkii waa jaamici weynoo hadhowto wuxuu odhanayaa berigaanu yarayn baanu juscamaha iyo dhiganae dee imminka madarasadii iyo malcamad baanu dib u fadhiisan karaynaa halkaasuu gaadhayaa shaydaanku dee qofka siyaabahu wax ugu sheegayaa way badanyihin sidaa wuxuugu sheegaya shaydaanku dadka wuu yaqaanaa marka qofka in lagu ababiyo ilaa shan iyo toban jirka lixiyo toban jir intaa uu qaangaaday haddii lagu wado oo horta asaasiyaadkiisa qofka la dhiso ilaa intuu dhadhanka helaya uu la qabsanayo wixii ka dambeeya waxbuu isagaa markaa iswadaya insha allahu tacala kaasi waxa weeye marka waa ixtiraamkii waalidka dee nusuusta ka warramaysa qur-aan iyo xadiidba waalidka xaqiisa aad bay u badan waxa kaaga filanba dee ilaahay xaqiiso tawxiidka ah markuu sheega ka waalidkaa ku xiga aayadaha qur-aanka ah aawaa ilayhi abaway wa qaala idkhuluu misra in shaa allahu aaminiin nimanka basaaridu waa niman fasaaxad badanoo ficilkooda wuxuu noqdaa xagga laguma haysta afmishaaradda garoonka qaahire hortiisa intaas ku qoranta maalin ka degnay baan ku arkay idkhuluu misra in shaa allahu aaminiin boor waaweynba intaa ku qoreen laakiin dee aaminkaasi lama helinoo markaan gudi galle wayna xidhi gaadheen qaar <laughs> kuwan soomaalida baasaaboorkooda afoo jirayee qabta bay dhahn nimanka marka qoraalkiiyo ismuu waafaqsanayn ficilka waay misra in shaa allaahu aaminiin isagu wax kaga dhabeeyay nebi yuusuf wax khiyaamaa kumuu darine nabadgelyo macnaa nabadgelyadu arrin aad u cajiiba wey khoof iyo cabsi iyo warwar iyo walbahaar iyo walaac waxaa doontaba bixiyo af soomaaliga waa badan yihiin ayaa haystay reerka dadkana waxyaabaha ugu dhib badan waxaa ka mid ah kala tagga soomaalidu waxay moodaan kala maqnaanshaha qoysku inuu yahay ammaan iyo ilbaxnimo iyo reer magaalibay moodaan mid australiau noo jiraayo mid americau jiraayo yararkiiba mid africau jiraayo mid carabtu ka daahirayo shan lix qof ayaa midiba meel ka dhacay waa nooc musiibo ah kala tagsanaanta ummaddu ay kala yaacday wujuud iyo urur yeelan weydo bal nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ummadda islaamka markuu asaasayay kayaankeeda iyo jiritaankeeda waxyaabaha lagu asaasay waxaa ka mida ah inay hijradu faral ahayd hijradu in meel walba qofkii ku islaamaa intuu soo qaxo inuu madiine yimaadaa oo ummadda la ururiya aad bay waajib u tahy ummad in la isu geeyo la ururiyo oo kala tagsanaanta iyo filiqsanaanta ay ka tagto musiibooyinkay ka midta imika adiga arko wadamada gaalow dad bay uruurinayaan waxaan lasii ururinayo hadhowto qofkii waa lala wareegayaa unoo waa lagu cabayaa unoo dadka isaga u diriraya eh, hadduu u diriri waayana u hadlaya markuu u sahlan yahay ayuu ku biiraya ayuu ku jiraa hadduu sahlaya xooggiisa lagu shaqaysanaya waa dadbadsi waxani marka niman la odhan jiray suuratu saba ka akhriyayso eh, nimankii reer saba ee eh, nicmada ilaahay ka gaaloobay waxyaabuhu ilaahay ku cuqubeeya waxaa ka mida inuu kala diray oo iniba meel ay ka dhacday caalamkao la kala eriyey musiibooyinka markaasaa amhaasha iyo mahmaha carbeed waxaa ka mid ah tafaraquu biaydiisawa sidii nimankaasi u kala yaaceen iyo nicmadoodii ayay u kala yaaceen marka dad laga warramayo nabigu calayhi salaatu wasalaam nolosha wanaagsan markuu ka warramayay ayaa wuxuu uhi man asbaxa aaminan fii sirbihi mucaafan fii badanihi cindahu quutu yowmihi fakaanama xiisat lahu dunya bixadaafiiriha man asbaxa aaminan fii sirbi qofka waa bariista isaga oo aamina reerkiisiina dhex jooga iyo qoyskiisi iyo ummadiisi oon qariib ahayn qariib yaroo madow oo meel ku nool isagoon ahayna laakiin karaamo lahoo qof la yaqaano usradiisii dhex jooga sharaftiisii huwan caafimaad qabee cunadiina helaya adduunyadii waxba kama maqnee bahashii adduunya la odhan jira waa loo soo janjeeriyey isagaaba isugu soo ururtay baashaas haddii aan la garansiinayo markaa waa asaasiyaadka nolosha wa rafaca abaweyhi cala alcarshi carshigu waa sariirta dee kollay nidaamka meesha ka jiray buu ahaa in sariir dheeruu furo maliguyo <coughs> taasi dhaqankay ahayd markaa dhaqankii meesha ka jiray ayaa nebi yuusufna uu ku dhaqmayo dee meeshaa dheer buu saaranyah ixtiraam daray noqonaysa hadii isagoo meel dheer fuusha alkan hoosena waalidka ay fadhiyaan marwal kuwa kale meeloodaa iska fadhfadhiyeene labada waalid halkan hore sellaankaa loo soo saara buui sariirta boqorka soo fuulaan <coughs> waa ixtiraamka labada waalid maaragta uu ixtiraamayo qowlkiisa iyo ficilkiisa labadaba way ka muuqanaysaa waxaynu dhaqaanaa ummadaha aan diinta lahayn ama dadka gaalada ah waxa iska dhacda inanku inuu isagoo dee gaar u shaqaysto odayguna gaar u shaqaysto mid waliba dowladda uu gaar ula xidhiidho mararka qaarkood ay dhacdo isagoo waashmaan doondoonaya in la idhaado dee kaniba waa waashmaane kaxayso oo u idhaa dee adiguba halkaa geerhka istaago dee halkaa ka shaqeen oo isaguna maarata si kale u noolya sujuudani maxay noqonaysaa wakharuu lahu sujadan sujuuddu way bannaanayd laga soo bilaabo wakhtigii nebi aadam malaa'igtu ay u sujuudeen ilaa wakhtigii nebi ciise way banaanayd waxaanay ahayd nooc la isku salaamo sujuudani sujuudul inxinaabay ahayd bay culimmada qaarkood yidhahdaan sujuud saa loo foorarsanayo ilaa sujuudda laba qaybood wey midna waa mid fooda la dhigo midna waa mid saa loo jiibiyo loo foorsado may ahayn taase waxayd mid fooda la dhigayo waxaa muujinaya erayga ah waa kharuu lahu sujadan khara wuu dhacay weeye dhulkay galeen iyagoo wada sujuuday markaa sujuudda shuruucda hore way ku bannaanayd waxyaabaha sharcigeenna la nasakhayay bay ka mid tahay sujuuddu nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu diiday markii salmaan iyo asxaab kale oo meelaha boqorada iyo kasoo noqda ay yidhaahdeen dee ka mudana nimankan loo sujuudayo kiristanka iyo yuhuudda iyo madaxdooda adaaba ka mudana waa loo sujuuda annaguna aanu kuu sujuudno salmaanna uu sujuuday war ka daabulkada sujuuddu waa xaq ilaahay ah, haddaan cid u banaynaya inuu qof kale u sujuudo oorida ayaan fari laha inay ninkeeda u sujuudo xaqa uu ku leeyahay oo sujuudda ilaahay unbaa iska leh marka sujuud food cid kale loo dhigayo iyo midii askarta iyo waxa aynu saa laysu gundhin jiray ee aynu garanayna salaamaha salaam faranjiri maya sujuudda ilahay baa iskale ilaa way bannaanay markii dambena waa la nasahay ru'yadaydi waata dhowr ru'yaynu ku soo marnaayoo ru'yadii horrayseeba ahayd nebi yuusuf baa riyooday waxa riyooday labadii nina xabsiga kula jiray waxa riyooday ninkii boqorka ahaa waa suurada u badan xagga riyada ama qisada u badan weeye iyadoo la tilmaamo e, riyadu dhowr meeloodoo kale un inay qur-aan ku jirto e, waxyaabaha ay maaragtay axsanulqasas ku noqotay ayay ka mid waxaynu ku soo marnay ruyada e, in de uu arkay maxay koob iyo toban xidig iyo qoraxdiiyo dayaxa waa koob iyo tobankii inan iyo odaygii islaanta marka inaan yaryarku la sujuudin baa halkan ka muuqanaysee dadkii waaweynaa u sujuudeen nicmooyinkii ilaahay buu tirinaya wuxuu yaro ishaarayaa u dib u celinayaa maadigii iyo wakhtigii si aan turxaan lahayn hadal nin buu ku yaro dulmarayoo wuxuu waqad axsana bi id akhrajanii min asijni wa jaaa bikum min albadwi min bacdi an nasaqa shaydaanu baynii wa bayna ikhwati arrinkii wuu yar dulmaray laakiin waa wax dadkiila waa la ururinaya marka dadka la ururinaya lama isticmaalo ereyada kala firdhinta ereyada kala firdhinta markuu qofku istaraatiijiyaddu kolba leeya ku xidhantay hadduu doonayo dadka inuu kaleeriyo dee afar kelmadoodoo dhimbiilaabuu kusii daynaya hadduu doonayo ururiyana dee afar kelmadoodoo lagu ururo marka maanta waa wakhtigii ururintae waana sida qofka muslimkaa looga baahan yahay eraygiis wuu macanyay mar walba qofka muslimka marka wuxuu ihi ilaahay baa nicmale marwuu ii samafalay id ahrajanii min asijn muu odhanin id akhrajanii min khayaabati ljubbi ilaahay ceelka madow iga soo saaray ila wadnahay ku dhufanaysa rag bay dilaysaa intaasi ceelka madow raggii ku riday waa kuwan oo way joogaan muu soo qaadin kaa sijniga dee iyagu kumay ridin waxaa la sijniga dee dad baaba lala jooga oo meel iska nafisee ceelkan madooba damta ah ayaa ka daran xabsiga marka kaa muu soo qaadin sijniga iyagu kumay ridina dad kalaa ku riday wuxuu dhowrayaa raggan wa bikum min albadwi mu odhanin faqriga idinka keena iyo gaajadii imika idin haysatay iyo duruuftii adkayd laakiin baadii unbuu sheegay uun baadiiu mararka qaarkood baabaa la iskaga ladanya u caana badan yahay taa laftigeedu waa isagoon ku tiiqtiiqsanayn shaydaanku min bacdi an nasaqa nasqigu waa fasaadka intuu shaydaanku ina fasahaadiyey dhexdeena anigii iyo walaalahayo dhexdooda dee miyay u sinaayeen umay sinaynoo in la isagu waxba muu fasahaadinine iyagunbaa wax fasahaadiyey intii ay disheen ay mu'aamaradeyseen halkaa kamuu bilaabine intii waxay naga dhexdhaceen ah, dadku had iyo jeer markay islaayaan dadkeennu adiga arkado kolka hore waa jihaad iyo shahaada qolo waliba way jihaadaysaa kaka dhintaana waa shahiid laakiin marka dambe ay heshiiyaan maxay dhacdaan berigii dagaalkii sokeeye iyo berigii shaydaanku inaga dhex adeegay ile waa la kala degaye waa erayadii markaa dabcintiiyo nafiska almuhim waxaynu uga soconnaa dadka erayga wanaagsan inuu mar walba fiican yahay ina rabbii laiifun lima yashaau inahu huwa alcaliimu alxakiim ilaahay ciduu doonayo wuu naxariis baday maxaynu naxariis ilaahay alle waxaad halkaa ka fahmaysaa mar walba nicmada ilaahay waxay kugu kordhaysaa adoo nicmadiisa qirta alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah badiya rabbi buu yidhi ilaahayow nabi yuusuf wuxuu kusoo gebagabeeyey qisadiisii dheerayd ee qisooyinka qur-aanka u dheer ka mid ahayd rabbi yaa rabbi ilaahaygayow qad aataytanii min almulk madaxtinimaadii siisa wa callamtanii min taawiili alaxaadiid manaamka riyooyinka cabirkoodana waad i bartay faatira asamaawaati walard yaa faatira asamaawaati waalard ilaaha ammaamude abuuray cirkiiyo dhulka anta waliyii adiga ayaa weligayga ah kaan ku tiirsanaya garab iyo gaashaanka i ah fi dunya walaakhira adduun iyo tawafanii musliman adduunka iga kaxee anigoo muslima wa alxiqnii bisaalixiin dadka wan wanaagsana saalixiinta igu dar daalika warkaasi buu ilaha yidhi min ambaai lkhaybi wixii maqnaa warkiisii weeye nuuxiihi ilayk annagaa nebi maxamedoo kuu sheegaynaa wamaa kunta ladayhim dee adigu maad ag joogin id ajmacuu amrahum markii arrinkooda ay go'aamiyeen ilmo yacquub wahum yamkuruuna iyagoo shirqoolaya yacquub maad joogina annaga ayaa kuu sheegnay wamaa akharunnaasi dadka intooda badani may ahaanin nebi maxamedow walow xarasta aad kuba dadaashida bimuminiin kuwa rumaynaya mayhaan la soco marka maqaaladan waxa ay sheegaysaa mahadnaqilah waxaa ka muuqanaya arrinkiisii inuu soo gebagaboobay xagga adduunyada iyo kifaaxu ku jiro uu isu diyaariye aakhiro isu diyaariyey nicmada ilaahay buu qirtay ilaahay oo adigaa mahadle milkigay siiyey milki iyo macrifo manaa macrifo wanaagsan baad isiisoo manaamka cabirkiisa iyo qalle waa qayb waxyi ka ah. iyo milki aan kugu mahadnaqayo waa yaryahay cid ilaahay uu milki siiyo ku mahadnaqda inay ku kibirto dadka kaga aarsato dadka ku dul socoto dhan walba u ridaan mooyaane cid ilaahay milki uu siiyo ku mahadnaqdaa ma badna ma badna cid ilaahay u dhowray mooyaane waa waxyaabaha in fara badan dadka marka lagu fitneeyo uu shaydaanku kaga faa'iidaystay awoodu awoodda xukunkiiyo maalka iyo aqoonta isaga waa kaasoo waa mahadnaqay suuratu namli haddaad akhrido nebi sulaymaan baa sidaa u mahadnaqaya markii uu quraanjada maqlay markuu arkay ciidamada iyo colaalka u adeegaya ee junuudda kala duduwana jinku uu ka mid yahay ilaahay buu u mahadnaqaya ilaahay abuuray cirkiiyo dhulkow adigaa weligaygiya adduuniya aakhiraba ilaahay ow oofso ifka iga kaxee saalixiintana igu dar waa maqaaladu nebi maxamed lahaa calayhi salaatu wasalaam markiiuu ifka kasii anbabaxayay ee sakaraadku hayay maca rafiiqi laclaa ilaahay ow kuwii aad u nicmaysay iraaci ee caalamka kore malaa'igta iyo awliyada ilaahay iyo saalixiinta iyo shuhadada iyo ambiyada kuwaa ilaahay igu dar saa daraaddeed bay culimmadu leeyihin waa waqhtiguu sii dhimanayay marka uu nebi yuusuf isticmaalaya maqaaladan iyada ah rabi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min taawiili alxaadiid faadira asamaawaati waalardi anta waliyi fi dunya walaakira tawafanii musliman walxaqnii bisaalixiin qisadiisa halkaasay ku dhammaatay gebagabadeeda iyo bilowgeeda labadaba markaas isla akhrido cibarka iyo casharada ku jira runtii aad iyo aad bay u fara badan yihiin ilaa culimmada qaarkood fawaa'idka ay ka soo saareen ay gaadhsiiyeen boqol macnaha kutubta laga alifay qisada fawaaidka ku jira minhaa minhaa minhaa minhaa taasaa ka mida ah. dee aynu kusoo dul akriyaynayba waxay ka mid ahayn waxyaabaha laga faa'idaysanayo wakhtiga loo sheegay qisada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waynu soo marna caamulxusni buu ahaa sanadkii murugada ee adeerkii iyo ooridiisiiba ay dhinteen isagoo yaabsanoo le war helay waa maxay waa maxay cidladan lagaa halay waa maxay balaayadan ku heshay tolkaa waxaan ka yimi waa maxay oo nebigu dhegataagay calayhi salaatu wasalaam ayaa tan lagu akhriyay dee markaa macnaheedu waxa wey miyaad miyaad godkaa weli gashay godkaa yar ee madow miyaa weli tolkaagu kugu riday miyaad weli indhabeeshay miyaa weli lagu addoonsaday miyuu weli intaasoo dumara kaa duldhace miyay mu'aamarada waxaasoo dhan kolka u ahriyaabuu odhanaya maya arrintanoo dhan anagu waan ka ladnahay weli heerkan maan gaahin kolkaasuu dib naftiisa u labqabaynaya howlgalkii iyo dardartii uu u hayay dacwadda ayuu kobcinaya u kordhinayaa nabigu kuma gaar aha calayhi salaatu wasalaam laakiin qofka wadadan maraya adduunyada la ydhaahdo oo dhan isaguna sidaa nabigu uga faadaysanay baynu inaguna uga faadaysanayaan masale kasta oo laga qaadanaya qisada noloshaadaad ku qiyaasaysa iyo sidaad ula tafaaculayso ad ula dhaqmayso shisheeye iyo sokeeyaba iyo nacab iyo gacalba sidaad uga dabaalanayso iyo siyaasadda xakiimkae wanaagsanna qofka daaciga ah uu yeelanayo qisada waxaa ilaahay uhi kaasi waa warkii maqnaa anaa ku waaxyooday adigu iskamaad qorqoran cid kalena kuuma sheegin anaa kuu markhaatiyabaa ilaha wey adigu lamaad joogin id ajmacuu amrahum wahum yamkuruun ilma yacquuboo shirqoolaya markii ay arrinkaa sheegayeen adigu lamaad joogini haddana warkoodii waad haysa ilaahay baa kuu waxyooday haddaad yaabtay oo tidhi war dadkii diintii maxaa ka eriyey qaaciidadan iga qaada baa ilahay wuuo iga dhagayso wamaa akaru nnaasi walow xarasta bimuminiin dadka intooda badani aad dadaashidba nebi maxamedowe iimaan yeelan maayaan adduunyada intee muslima iminka dee adduunyada waa lix bilyan iyo dheeraad baa la tilmaamaa iminkaoo lix kun iyo siyaado milyan dee kun iyo xoogaah kun iyo afar boqol kun iyo shan boqoloo milyan ayaa muslimka lagu tilmaamaa inta kaloo dhammi shaydaan baa caalamka la horboodaya intii muslimkana dee waa muslim aan wada miisaanayne qaarkood mariiqa laga siibo iska dee daciifa almuhim qaacidadaasaa markaa waxa la yidhaahdaa haddaba haddana iyadii oo akar ma sidan ilaahay uu tilmaamay ayaa haddana ilaahay uu amray dadka in diintiisani ay noqoto diimaha mid ka sarrayso awood lahoo caalamiya waqaatiluhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu lilaah aw wayakuuna diinu kulluhu lilah labadii aayadoodba ilaa diintani liyudhirahu calaa diini kulli si ay diintani caalami u noqoto oo dadka intoodii badnaydba haddii aanay muminiin ahayn siday u sarraynee caalami u noqon doonta dee warta ee garabsigii ilaahay la garabsanaya iyo socodsiintuu socodsiinaya wehelkii ilaahay horta waa yaallaa wax ka weyni ma jiro talabaadna waxa weeye qiyaadada iyo hogaaminta ayaa la doonayaa dadka muslimiinta oo ah tirada yar inay yeeshaan oo mar walba adduunyadu hagaagto hogaaminta hagaagta mar walba adduunyadu kharibantana hogaaminta kharibanta inta badan waa nidaamka qiyaadada halkaasaa lagu kala baxaa waa laga yaabaa dad aad u fara badan oo saalixiini hadday iska raciyad lugaynaysa yihiin inay gidaarruun fadhfadhiyaan laakiin laba saddex qof oo wanaagsani hadday qalinka iyo amarka iyo qoraalka yeeshaan inay kala wareejin karaan mi'aatu dhuluuf boqolaal kun oo markaa taladooda qaata waxaynaan ku hagaajinaynin tobannaan sannadood wacdi ayaa laga yaabaa qofka qaa'idka ah ee wanaagsani faqrad qura ama baarigaraaf keliyaho uu qoro in uu amro oo dabeetan amarkiisa ah wax badan islaaxiyo wamaa tas'aluhu ma weydiisanaysid nebi maxamedow calayhi min ajrin qur-aanka ajirkuma weydiisanaysid in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin caalamiintoo dhan buu yahay xus waana qur-aanku wa ka'ayin min aayatin aayadi badanaa buu laha yidhi fi samaawaati waalard samooyinkiiyo dhulka ku suganoo yamuruuna calayhaa ay marayaan wahum canhaa mucriduun way kasii jeedaan wamaa yu'minu akharuhum intooda badani ma rumaynayaan bilaahi ilaahay ma rumaynayaan ilaa hadday rumeeyaan wahum mushrikuun iyagoo gaala abay rumaynayaan waxaa ilaahay soo noqday faalladii iyo faaqidaadii iyo asalkii masalada oo ahaa risaalada rasuulka sal allahu caleyhi wasalam iyo waxyiga iyo ololaha ay ku hayaan iimaan laawayaashu kolkaasaa ilahay uhi adduun maadu weydiisane wuxuunaad u keentay dikri caalamiintu ay leeyiin wacdigii caalamiinta iyo sharaftii caalamka ayaad u keentay qur-aankana kaasoo horjeedsaday kaasoo horjeedsaday marka adigu garbaad leeda iyaguna waa gardaranyi wax badanay wax ku qaataan oon qur-aankaba ahayn iyo aayado kaley hayaan oo caalamkanay ka akhrii karayaan waka'ayin min aayatin fi samaawaati waalardi yamuruuna calayha wahum canhaa mucriduun maxaa aayad badanoo ciriyo dhul ku suganoo ay marayaan oy ka sii jeedaan aayad waa aayad tusinaysa xaqnimada ilaahay jiritaankiisa subxaana tasarufkiisa iyo maamulkiisa wanaagsan caalamkan inaan dabeecadi abuurinoo bilaa ilaah aanu iska soconin awood insaanku uu leeyahay ama jinku leeyahay aanay meesha ku jirin aaya aayadaha dhulka iyo badda la garay aayadaha cirka la marayana dee casrigan waynu tusaalihiisii baynu inagu haynaaoo mid dayax gacmeed lagu arkayo iyo mid dayuurad lagu arkayo iyo mid hawo la tegay lagu arkayo wax kasta oo insaanka u cusub u arkaaba waa aayad intooda badani ilaahay waxay rumaynayaan iyagoo mushrikiinah macnaha in fara badanoo dadka ka midina intay iimaan isku dayeen ayuu iimaankoodii janjeersamuu qaloocsamay iimaan maroore ayay noqdeen waa iimaanka munaafiqa xaggana wuu ka shahaadanaya xaggana balaaya ku hiran taasay isu weydaarsan yihiin afkiisa iyo uurkiisa waa iimaan iyo kuf shirki isku jira waxaa kaloo xadiid saxiixaynka ku sugan uu tilmaamayaa sababta aayaddu ay kusoo degtay inay ahayd niman dawaafaya kacbadoo gaala mushrikiintii carbeen labayk allaahuma labayk labayka laa shariika lak ilaa shariikun huwa laka tamlikuhu wamaa malak maxasal ahriya ilaahay adiga ayaa aan ku ajiibnay wax shariika malihid mid shariig ahoo isaga iyo wuxuu leeyaba adigu aad iska leedahay mooyaane bal falsafadae eh, mid shariigahoo sanamahoo wuxuu leeyahay adigu isaga iyo wuxuu leeyaba adigu aad iska leedahay riwaayad saxiixaa tilmaamaysa sabab nusuulka ka xusaysa laakiin waxaa kaloo nusuus saxiixina ay tilmaamaysaa qofku haddii tawxiidkiisa uu saafi waayo inuu maca shirki noqon karo shirkigaa waxaa ka mid ahaa nabiguna yihi calayhi salaatu wasalaam ahwafu maa ahaafu calaykum ashirku lsqar qaaluu wamaa huwa yaa rasuul allah qaala ariyaa war waxaan idinku cabsi badnahay waxaa ka mida shirkiga yar muxuu yahay haddii la yidhina waa istusnimada istusnimada waxaa la ydhaha aad tidhaahda bal ilaahayna ha ku eego dadkuna ha yare eegaan ujeedabadan labadaydaba labadaydaba wadageli mayso haddii qofku ay dhacdo inuu labadaydaba yidhaahdo ilaahay wuxuu leeyahay ana aqna shurakaa'i can shirk man ashraka macii hayrii taraktuhu wa shirka aw kamaa anigu dadka wax la wadaajiyo ka ugu qanisanun baan ahayo aniga iyo cid kale haddii wax nala wadaajiyo qofka kalun baan u daayaa marka wamaa yuminu akaruhum billaah bilaa wahum mushrikuun intooda badani ilaahay ma rumaynayaan iyagoo mushrikiina mooyaane afa aminuun ma waxay ka aamin noqdeenay aanay ka feejignayn an taatiyahum inay u imanaysa khaashiyatun min cadaab shay dabooloo cadaabka ilaahay inuu yimaadayay ka aamin noqonin aw ta'tiyahum saaca ama qiyaamadu ay timaado baqtatan si kadaa wahum laa yashcuruuna iyagoon waxba ogayn qul waxaad tidhaa nebi maxamedow haadihii waddadan ahayaa sabiilii waa jidkaygii xaq ahaa adcuu ilallaah ilaahay xaggiisan dadka ugu yeedhaya calaa basiiratin war baan ku sugnahay iyo daliil cad iyo diin sugan ana waa man ittabacanii aniga iyo ciddii raacday wasubxaana allah ilaahay baa xumaan ka hoofa wamaa ana min almushrikiin mushrikiinta kama mid ihi anugu wamaa arsalnaa min qabli ka horta maanaan soo dirin nebi maxamedow ilaa rijaalan rag baanu soo dirnay raggaasoo nuuxi ilayhim an uu waxyoono min ahli lquraa dadka magaalooyinka degan ka mid ah afalam yasiruu fi lardi dhulka socdaan ay marmaraan fayanduruu dabeed may eegaan dadku kayfa kaana siday noqotay caaqibatu aladiina min qablihim ummadihii ka horreeyey cidhibtoodii siday u halaagsantay may eegaan ay wax ku qaataan wala daaru laakhira daarta dambe oo jannada ah khayrun waxay u macaantay u wanaagsantahay liladiina taqow kuwa ilaahay ka cabsaday bay u fiicantao adduunyada uga fiicantay afalaa tacqiluun miyaydaan waxba garanayn baa ilaha wuli ma ilaahay ka dhagaysataan wuxuu idiin sheegaya marka yay ka aamin noqonin haashiya inay u timaado haashiya waa cadaab daboola qofku kol hadduu ilaahay ka sii jeedsada ha ku tala galo saacad kasta in adhaxda laga jabin karo ummaddaasi hadday ilaahay ka sii jeesato wakhti kasta ha filato wax ka yaabiya ama qiyaamadiiba kada ay ugu timaado dadka u sheeg mabda'aaga u caddee ha qarsanin iclaamka geli waxa lagu ogyahay ha noqdo mid dhow iyo mid dheeriba qul haadihi sabiili adcuu ilallaah sabiilkaa iyo jidkaasi waa kaa ilaahay uhi waana haadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuh waddo toosan weeyaanoo islaamku madmadow iyo murug ma laha wax cad oo la fahmaya weeye qofku ku nool yaho uu ku dhimanayo basiiradan waxa aan ku sugnahay aniga iyo ciddii raacdayba basiira qofka muslimkaahi waxa uu ku noolayana wuu yaqaanaa waxa uu dadka ugu yeedhayana wuu yaqaanaa waa shay uu ku qanacsan yahay waa shay aan ka murugsanayn oo aan dee sida munaafiqu waswaaska ugu jira iyo shakiga iyo qofka shirkiga iyo gaalnimada ku jira shukuuk bu ku jiraa iyo taradud laakiin basiira calaa cilmina waa lagu fasiray aniga iyo ciddii raacdayba jidkaasaanu dadka ugu yeedhayna calaa basiira annagoo cilmi u leh oo aanu jahli ku sugnayn marka dacwaddu inay cilmi u baahantay qofku u yaraan wuxuu dadka ugu yeedhay inuu fahamsan yihi ilaan haddii kale wuu oo aanu wixii garanaya ugu yeedhayo wuu ku dabarogi dabeetana aan bashaa ka dambayn ilaahay baa xumaan ka hufana mushrikiinta kama midi nebi maxamedow ugumaad horraynin rususha ah eh, wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxii ilayhim min ahli lqura waxaa jiray rusulkaa horreeyey oo ahaa rag oo ahaa reer magaal adiguna labadii baa rasuulna waa tahay ragna waa tahay dumar ma ihid jinna ma ihid malaa'igna ma ihid intaa ay kaa dooneen midna ma ihid sidoo kale waxa tahay ahlilqura Ah, xikmad ilaahay baa keentay taasoo ragguna hawshan dumarka waa kaga wanaagsan yahoo dumar islaam nebiyada lama sheegin ah, maca kuwa uu nebigu yihi way kaamil noqdeen islaam nebiyadii may jirin eh, reer magaalkana waa u badnaayeenoo eh, wax badan bay dheeryihiin reer magaalku reer miyiga wax badan bay dheeryihiin oo qofkani marka rasuul laga dhigayo dabcan dad buu gurmanaya dee magaaladii iyo miyigu waa ku kala duwan yihiinoo qofku ama xooluu la dhaqmaya ama ugaadh buu la dhaqmaya ama keligii buu iska taagan yihi laakiin kan yacrif wuxuu garanayaa dad sida loola dhaqma iyo dabeecadahooda iyo siyaasadooda iyo kalawadkooda iyo usabirkooda waxoo dhan buu yaqaana marka xikmada ilaahay saasay keentay ama si kale haddii loo eego dadkaaba dee halkaa u badanba haddaba may dhulka socdaanoo ay eegaan bal kuwii hore cidhibtoodii siday noqotay <clears throat> daarta dambe aakhira u khayr badan kuwa ilaahay ka cabsanaya xataa ilaa intiibay rusushu dadka u yeedhayeen idastay asa rusulu markay rusushii dadkii ka quusteen wadanuu ay maleeyeen dadkii annahum rusushii qad kudibuu in la beeniyey oo ilaahay kaga baxay ballantii ilaahay arkaa kolkii la gaadhay jaa'ahum nasrunaa gargaarka yagii baa yimidoo fanujiya waxaa la nabadgeliyey man nashaau ciddaannu doonno walaa yuraddu ba'sunaa balaayadayada lagama celinayo can ilqowmi lmujrimiin dadka dembiilayaasha aayadda waxay sheegaysaa xataa qaayadu waxay u socotaa rusushii baanu dirnay dadkiibay diintii ugu baaqeen way ugu baaqeen ilaa la isla gaadhayay inay rusushii dadka ka quustaan meeshan wax islaamayaa ma jire xataa idasayasa rusul wadanuuna waa dadkii weeye dadkii loo diree mursalu ilayhim rususha loo dirayna waxay maleeyeen annahum qad kudibuu rusushii in la beeniyo ilaahay kaga baxay waxay idhaahdeen weligoodba ha idhahdeen cadaab baa imanaya cadaabkii meedee dhan walba waa inagan xumaantii u ridnay kan ilahay waxba inaga qaadi waaye waa lagaga baxay ballantay inoo sheegayeen rusushiina waxay ku qanaceen in dadkii ay ka quusteen dadkiina waxay isku qanciyeenay maleeyeen in rususha ballantii ilaahay uu kaga baxay halkaa markii la isla gaadhay ayuu nasrigayga yimi oo ciddan doonaa nabadgeliya cidduu ilaahay doonana uu halaago mujrima kudibuu haddii laba yidhaahdana quraada sabcadaa qaar ba akhriyaye wadannu waxay maleeyeen rususha annahum qad kudibuu in dadkii beeniyeen dadkiibay ka quusteen dadkiina beeniyeenna way maleeyeen laakiin qiraada takhfiifka aynu ahriyaynaayoo kuwa wax maleeya waa dadka markaa laqad kaana fi qasasihim cibra qisooyinkooda cashar baa ku sugan liulal albaab dadka aqoon-yahanka bal qisadaa nebi yuusuf eginta casharun ku jirta iyo cibro qiso kastoo rasuul leeyoo la sheegana cashar baa ku jira maa kaana qur-aanku ma ahaanin xadiian yuftaraa been nebi maxamedow abuurtay war la abuurtay ma aha waa war ilaah walaakiin wuxuu ahaaday qur-aanku tasdiiqa aladii bayna yadayhi kitaabkii ka horreeyey u rumaynaya towraad iyo injiilba wa tafsiila kulli shayin wax walba wuu dhigdhigaya wuu kala saafaya wuu caddaynaya qur-aanku wahudan hanuun buu u yahay ciddii ilaahay ku jiheeyo waraxmatan naxariis buu u yahay liqowmin yu'minuun dadka iimaanka leh ayuu naxariis u yahay oo hanuun u yahay oo tafsiil u yahay oo tasdiiq u yahay marka ilaahay waxa uu ammaanay qur-aankan waxa uu sheegay qisaska ku sugan qur-aankani fawaa'idka ay leeyihiin marka qisooyinka ha fudaydsanin sheeko caadiyana ha u qaadanine waxaad u fahamtaa cashar lagu siinayo oo maadigii wakhtigii tegay muraayad lagaa siinaya muraayadiisaynu ka arkaynaa waa qisada marka cibarkaasay leedahay iyo fawaa'idka qofkana wax badanoo saaraabaa ka degaya wax badanoo ka dahsoonaana way u kordhayaan